بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد وعنه رضي الله عنه أي يعني عن ابن عمر وي عنه ابن عمر رضي الله عنه قال قسمه قيبيي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر maalintii khaybar lilfarasi faraska wuxuu u qaybiyey oo qayb ahaan u siiyey sahmayni laba saami walilraajili ninka lugta ah ee afantariga ah ama lugta ku dagaalamayana sahman hal sahmi buu nabigu u qaybiyey sal alla alay wasalam oo qayb ahaan u siiyey متفق عليه بخاري مسلم وصوصاري واللفظ لفظا ماشي على للبخاري وسقنا ولأبي داود أبو داود حاوسقنا ذي أسهم وسامسي أما وقيبسي النبي صلى الله عليه وسلم للرجل من ولفرسه إيا فرس كيس ثلاثة أسهم سدح سامي ama saddex nasiib ayuu nebigu sal lla ly slam qayb ahaan u siiyey sahmayni laba saami lifarasihi buu siiyey yani ashama sahmayni laba saami lifarasihi wa sahmanna wuu siiyey sahmayni buu siiyey oo lifarasihi u sugnaaday yani faraska dardartii loo siiyey waay wa sahmanna waa la siiyey oo lahu ninka xaalu u sugnaaday ayb xadiidkaas wuxuu ka hadlayaa haniimada markii lasoo qabsado gaalada laga soo qabsado oo khasaa'ista ilaahay tabaaraka watacaala ummaddan uu ku khasisay ah ilaan ummadihii hore haniimada looma ogoleyn haniimada looma ogoleyn ummaddan baa loo fasaxay marka haniimada qaabkeen loo qaybinayaa waaye qaniimadan horeaan usoo sheegna waxaa la yidhaahdaa wixii gaalada lagaga qabsado dagaal lagaga qabsado dagaal wixii lagu soo qabsado ayaa haniimo la yidhahdaa ayib marka nebigu siduu u qeybiyey sal alay slam waxay ahayd ragga qaarna intay fardahooda la yimaadaan bay ku dagaalami jireen ragga qaarna lugtooday ku imaan jireenoo markaasay lugtooda ku dagaalgali jireen marka ninka faraska wata ee faraskiisiina ku dagaalamaya isagana dagaalka ku jiro iyo ninka keligii dagaalamaya faras wada nin isku saami maaha markii haniimada la qaybinayo faraska waxaa loo qadari jiray oo nabigu qayb ahaan u siin jiray laba saami ninka faraska watana wuxuu siin jiray saami sidaasuu saddex saami ku qaadan jiray baynamaa ninka keligii dagaalamayo faras wada nin hal saami buu yeelan jiray marka faraskii baaba ninka keligiia ka badan faraska ka ka saami badan ama ka qayb qayb weyn sidaa in loo qaybinayo faraska laba qaybood la siinayo ayaa waxaa ku tegay alimaam maalik shaafici axmed iyo keyrkoodba sidaasay marayaan leanna waxay leeyihiin faraska horta wuxuu u baahan yahay yaxtaaj ilaa mu'ana ama mauna yani kharash buu u baahan yahay ninku markuu faras wato oo ku dagaalamayo faraskii ilaalin buu u baahan yahay calaq buu u baahan yahay dhankaasi horta baahi siyaado ah oo ninkii lugta ahaa uusan qabin buu qabaa ninkani waa midda labaade faraska yani dowrka iyo kaalinta iyo roolka uu ciyaarayo dagaalka marka la yidhaahdo ninka waa ka xog baday yani waa tichnikadii waagaas lagu dagaalami jiray waay muxuu ahaye ninkii taagni taangi keenay ama kaara keenay ama diyaarad keenay hal ruuxa ka xoog badan tahay sooma tii oo kale way marka sidaas daraaddeed baa loo labalaabi jiray haniimada loo labalaabi jiray ayib culimadu waxay ka hadlaan hadduu fardo fara badan dagaalka ku soo galo ka warrama hal faras hadduu ku soo galo la gari isagana saami buu leeyahay faraskiisuna laba saami buu leeyahay sidaas saddex saami ku qaadanaya cinda aljumhuur laakiin hadduu saddex faras soo gashado meesha ka war oo midna ku dagaalamo midna dad u dhibto oo loogu dagaalamo waxay leeyihiin badankood jumhuurta badankood waxay leeyihiin laba hal faras waxaan wax kuma qaadan karo ayib laba farasna culimada qaar baa qabo waxay leeyihiin laba faras ha laakiin wixii ka siyaasan maya laakiin laba faras wixii ka siyaasan waxay soo guurinayaan ijmaac iyo in laysla ogol yahay inuusan wax ku qaybsan karin oon qayb lagu siin karin labada faraska labaad baa laga muransan ka koobaadna waa laysla ogolyahay sidaas way macana وعن معن بن يزيد ماشى مركه waxaa ka muuqata sideedaba faras الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم فرس فردها إلى قيامة انت كإيمانيس فود ديدا أي خير لغو قنتي بنبي صلى الله عليه وسلم يعني خير كفود ديدا كو قنتني وحويان أجرنا ويلاده هي غنيمة ويلاده وحكموا قطمرك إلى قيام الساعة إني فرده dagaalka ay dowr ku leeyihiin oo ay dagaalami doonaan macna طيب وعن معن بن يزيد قال وحوري سمعت وحن مقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له لا نفل زيادة سين ما جرته إلا بعد الخمس خمس ككذب مويه يعني الزيادة دي للسين siyaadada la siinayo ciidanka qaar ka mida ma jirto ilaa khumus kadib mooye markii khumuska la bixiyo kadib unbaa nafalka la bixinaya rawa axmed baa wariyey abu daawuuda wasaxaxahu waxaana saxiixiyey alطaxaawiy طaxaawi baa saxiixiyey kadalika waxaa saxiixiyey ibnu cabdilhaadi iyo sheekh albani iyo keyrkood waxaan soo marnay nafalka macnihiisa nafalka macnihiisa xadiidkii cabdillahi bni cumar ee darsigeennii u dambeeyey ونفلوا بعيرا بعيرا نيف نيف قيل زيادة لوسي حكى صورني عند الجمهور إنه نفلك مشروع يعني وتصوص المعنى معنى يروح ويان عيدك مركو صوهل وغنيمة صوهل عيدك قار كمذا إن وحلو السيادي وغنيمة دي وحي الرقل كلا قيب سنة وحكا السياسة إن لغسي غنيمة waa kan soo sheegnay in la isku khilaafsan yahay ma aslul ghaniima laga siinaya mise khumuskii baa laga siinaya mise khumusul khumus baa laga siinaya kullu dalika waa khilaaf jira روى حوري حديث أحمد أحمد باوري وأبو داود وصححه وحصحي الطحاوي وكذلك ابن عبد الهادي يا شيخ الباني وهو صحيح يعني وحنا الرجح يا رأي علماء قار كمذا أو قبا غنيمة مركي خمس كلا يسهر خمس كمركي لا يبدحي وحي un baa muxuu ahaayey laga bixinahayaa muxuu ahaayey nafalka laga bixinaya ayib laakiin weli xadiidka ixtimaal ah waxaa jira laa nafala idan ilaa bacda alkhumus khumuska markii laga saaro markaa unbaa la bixinayaa nafalka iyo ziyaadada la siinaya ciddii markaa la siin rabo oo imaamku uu ama amiirku siin rabo laakiin weli waxaa ixtimaala jira nafalkaasi ma haniimadii baa laga bixin mise khumuskan la saaray baa laga bixin weli ixtimaalkaasi waa jira waana muxuu ahaayey meesha khilaafku ku jira waa وعن حبيب بن مسلمة رضي الله عنه قال وحوري شهدت وحن حاضري والرسول الله صلى الله عليه وسلم ونفل زيادة سيي الربع أفرميلود ميل في البدءة باللابي الدهري والثلث صدح ميلود ميل siyaado siiyey fi rajcati soo noqoshadii dhexdeeda rawaaxa wariya abu daawuuda wasaxaxahu waxaa saxiixiyey ibnu ljaruud waibnu xibbaana walxaakim dahabi baa ku waafaqay iyo sheekh albani kama fi saxiixi sunani abi daawuud wagayrihi xadiidku waa sugan yahay macnaheedana waxaa laga wadaa ciidanku markuu sii socdo oo uu duulaanka sii yahay oo cadowga ku sii socdo wixii uu helo siyaadada laga bixinahayee ciidanka qaarkii la siinayo iyo markuu soo noqdo oo intuu cadowgiisii ka soo noqdo jidka soo hayo wixii uu la kulmay uu soo qaniimaysto nafalkiiyo siyaadada laga bixinayo way kala duwan tahay markuu sii socdo oo ciidan ku wajahan yahay oo xaaladdu jidku cabsi badan yahay markaasi wuxuu helo rubuc waxaa dhila hulus saddex meelood meel ayaa ciidanka siyaado loo siin jiray ciddii markaa siyaado la siinay kooxdii maalan wax soo qaniimaysatay ninkii maalan muxuu ahaay wax yani camal ziyaadaa ama dadaal a bixiyey wixii siyaadee la bixinayo qadru hulus bay ahaan jirtay saddex meelood meel laakiin ciidanku markuu soo noqdo jidkiisii dib ugu soo noqdo cabsidu waa yaranaysaa cabsidu way yaranaysaa soo noqodkaasi marka wixii uu qaniimaysto ciidanku soo helaayay afar meelood meel buu nafarku ahaan jiray dabcan garo oo dee wixii kale waxaa qaybsanaya ciidanka intiisa kale ula sameeyey ee inta siyaadada loo siinayo waa intee qadru thuluth waa si socodka wa qadru rubuc waa rajcada iyo qufuulka iyo soo noqoshada way macna sidaas weeyaan mashruuciyadeedana waxaa qaba culimo badan baa qabaan ayib arrintaa kulligeed waxay u noqonaysaa ra'yiga amiirkay u noqonaysaa ra'yiga amiirkay u noqonaysaa muxuu siinayaa qiyaastee buu siinayaa yuu siinayaa oo ku khaas yeelayaa kulli dalika tarjic ila ra'yi al-amiir isagoo kolba maslaxada fiirinaya ayib وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال وحول كان وحوها رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل مد سيادة سيبوها بعض من ضد قاركوت oo yabcatu uu diro oo min asaraayaa ciidamada yaryar ka mid lianfusihim nafafyaalkooduu siyaado u siin jiray khaasatan gooni ahaan siwaa qismati caamati ljeish ciidanka intiisa kale qaybtooda waxaan ahayn buu siin jiray siwaa qismati caamati ljeish jeyshka kale oo dhan qismada iyo qaybtan la siiyey waxaan ahayn oo ka siyaasan yuu siin jiray saraayaadka qaarkood ayb macnaheedu waxa weeye maalan ciidan yar baa baxaya sariyadu waa ciidan yar waa kaan soo marnay saraaya waa ciidan yar oo qarsoomi kara waa kan wareentada la yidhaahdo si fudud intuu u baxo buu wax soo geysan karaa ciidan weyn oo jiitamahayo oo ma aha la arkayo waa ciidan qarsoon oo si fudud u bixi kara ciidan yar baa marka baxaya oo ciidankii weynaa ka mid a ah. dagaal bay soo galayaan waxbay soo qaniimaysanayaan way soo helayaan saa soo sheegnayba cala waxay soo helaan ciidankii weynaa baa la leh laanna wuxuu u yahay muxuu ahaayey eh, wuxuu u yahay gurmad buu u yahay oo dhabar buu u yahay oo wuxuu u yahay muxuu ahaayey meelay ku tiirsan yihiin ciidankaa weyn marka wuu la wadaagaya sariyadan iyo ciidankan yaree marka soo galay dagaalka ee qaniimadana iyagu keenay ciidankii kale qaybtiisii la sinaan maayaan wixii ciidankii kale helayna way helayaan gooni ahaantoodana wax dheeraadaa ah loo siinaya saas macna sidaas marka xadiiska waxa laga wado kaana rasuulullaahi sallallahu alayhi slam yunafilu mid siyaada siyabu ahaa bacda man yabcasu dadka uu dirayo qaar ka kamida ah oo min asaraaya sariyooyinka ka kamida ah. ciidamada yarkay qarsoomi kara lianfusihim nafyaalkooda yuu siyaado siin jiray khaasatan gooni ahaan siwaa qismati caamati aljeysh ciidanka dhammaantii ama intiisa kale qaybtiisa waxaan ahayn buu siin jiray muttafaqun caleyh marka nafalkaas waa jaa-is se waajib ma ah ra'yulimaam buuna u noqonaya cala araajix saas way macana waajibku ma canhu waxaa laga warinaya macnaha ibnu cumar radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaanu ahay nusiibu kuwa asiiba oo hela kunnaa waxaanu ahay nusiibu kuwa asiiba fii maqaasiina duulaanada dhexdooda duulaanadanada duulaanadanada dhexdooda waxaanu asiibi jirnay alcasala malabka waalcinaba iyo cinabka fa waanu cuni jirnay walaa narfacuhu mana aanan kor yeeli jirnin يعني ما لا نرفعه إلى متو إلى متولي القسمة إلى متولي القسمة روح أحل سارا قيبين تغنيمة حقي سمانا أكر يلجرنه ما أن غنيمة كدر يجرنه انت أن غنيمة قارسينين بان اسك استعمال جر rafciga saasaa laga wada walaa narfacuhu ma aanaan kor yeeli jirin oo ma aanaan gudbin jirin waay rawaa waxaa wariyey albukhaari bukhaariyu bukhaari kadalika tawrani iyo bayhaqina way la warinayaane falam yu'khad lagama qaadin buuri minhu kaa isaga cuntada iyo malabka iyo cinabka iyo lam yu'khad lagama qaadin minhu xaggiisa alkhumusu shan meelood meeshii lagama qaadin shan meelood meeshii caanka ahayd oo qaniimada markii lasoo qabsado laga qaadi jiray shan meelood marka loo dhigo meel ka mid a xubinkaas gooni baa loo qaadi jiray waa ka ahay suuratul eh, suuratul anfaal lagu qaybiyey waa khumuskaas arbacata akhmaaska kalena dee ciidankaa iskala marka tan wixii malaba iyo cinab iyo isaga khumus lagamama qaadi jirinba markaan helaba waan iska cuni jiray haniimadana maana ku dari jirin waa وصححه وحا صحيحيه ابن حبان با صحيحيه وزياده ضمه وكذلك الشيخ الباني با صحيحيه حافظ كحليه في التلخيص ابن حجر ويه دار قطني وحو رجحي انه موقوف فيه على ابن عمر saas rajaxay ayib xadiidka marka wuxuu faa'iideeyey cuntada wixii markaa cunto ah oo cunitaan u diyaarsan oo bisil ciidanku markay helaan oy gaalada ka qabsadaan inay khaniimada ku daraan waxba laasim maaha meeshaasay ku cuni karaan meeshoodaas bay ku cuni karaan ayib inta qabsatay waa iska cuni waxa la kor yeelayo la geynayo qaniimada lagu darayo oo amiirka ama ninka qaybinta qaabilsan lagu wareejinaya waa wixii aan cunto ahayn wixii cunto marka waa layska cuni malabow cinabow cunto kaloo bisilay waa la iska cuni ilaa umaa maalik xataa uu yidhaahdo xoolaha nool haddii la qabto xataa oo loo baahanyo la gaajaysan waa la gowracan karaa intaan la geynin guurin xaa meesha haddii loo baahan yahay saasuu imaam maalik leh ayib sida waxaa qaba jumhuur ulculamaa baa qaba culimada badankood baa qaba in waxyaalihii cuntada ah la cuni karo intaan loo la gudbinin waxa laga fiican cunta oo muxuu ahay dadku ay caadaystaan cunidooda macnaha waxay kala mid dhigaan sidoo kaleeto calafka xoolaha fardaha iyo dameeraha iyo xoolaha iyo calafkooda wixii daaqaan isagana haddii gaalada laga qabsado haniimada in loo gudbiyo waxba mehe waxay leeyihiin cuntada xoolaha la iska daajin karaa ama imaamku ha idmo yuus ama yuusan idmin bay leeyihin macnaha bacdu ahli lcilmi baa waxay leeyihiin بعض أهل العلم ما خلاف سنة وحي ليه وغلول بليه وغلول وحما هديب الشيء بقالنا لقى قصده أما عنطب السلهان نقضة kara ha noqdee waxani قال كرهان waa haniimo haniimadii ood hoos wax uga qaadatood qarsatana waa guluul sidaas daraaddeed ma banaanay culimada qaarkood soo istaageen asawaabu waxa weeye iyo sida raajixa waa in la kala qaado wixii cunto ah axaadiistaasi gooniya u tilmaantay in la cuni karo xadiiska markaati kacaysa waxaa ka mid a ah macnaha kutusaysa xadiidka ibnu macqil wuxuu yidhi asabtu jiraama shaxmin jiraama shaxmin yowma yowma khaybar maalintii khaybar oo yahuudda lagula dagaalamay khaybar ayaa waxaan helay buu yidhi weel ay xayd ka buuxda xaydh xaydh baa ku jirta markaasaan intaan weelkii qaatay oo xaydhi arkay ah, waxaan igu yidhi faqultu laa uctii minhu axadan ah, maanta tan ninna kasi wax ka siin maayo idhi buui tan soo maa maanta nin ila wadaagahaya ma jiro kelibay igu tahay hadalkii aan lahaaba faltafattu buuhi gadaal baan mincisaday faidaa rasuulu lahi sal lay slam yabtasim buui ila nebigu ay maqlahayo gadaal taagan oo muusoonahayo buui oo igu qoslahayo marka nebigu sal alay wasalam ma dhihin war waa qaniime waa lagula leeyahay ma dhihin tan maanta anay khaas ugu tahay baan anigu waana la tegey bu soo celi lama dhihin marka waxaa laga qaada wixii cunta ah baabkaas weeye nusuusta iyo axaadiista quluulka ka hadlaysa ee reebaysana waxaa khasisaysa axaadiistan kasoo reebaysa wixii cuntaa ah. wixii cuntaa ah marka waa la isticmaali karaa waana la cuni karaa way macna adigoon gudbinin ayib waxaa kaloo xadiidkan laga faa'iidaysan oo faa'iido kaloo u wataa wixii cunto ahee markaasi ciidanku qabsado ayadana inaynan lahayn takhmiis inaysan lahayn khumus lagama bixiyo lafdiga abu daawuud baa marka kutusiyo falam yu'khad minhum khumus ilaan haniimada kale sooma ahayn shan meelood inta loo kala qaado meel ka mida ah in la gudbiyo afarta kaleetana ciidanka loo qaybiyo soo maa meeshii la gudbin lahaa cuntada kuma jirto cuntada iyadoo sideeda oo iswada socota oo khumuskii laga qaadin baa la cuni oo ciidanku cuni karaa macnaha ayib وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال وحوري أصبنا وحن أصيبنا طعاما عنتو يوم خيبر ما انت خيبر فكان وحوها الرجل منكم يجيء مدي ما دوءها فيأخذ مركاسو قادني منه عنتو حقا وحوك قادني مقدار ما يكفيه وحكفلا قدر كيسو قادني وحكفلا قياس قياس كفلا يعنتو كقادني ثم كذبنا ينصرف قدومها يولابنيي أخرجه وحصصار أبو داود وصصار وكذلك أحمد وصححه وحصحي ابن الجاروت والحاكم ذهب وكوافقي الشيخ الباني حديث واحد صحيح طيب حديث ورا معنا كنت سيم بكتسيو ما نمتي خيبر وحي عمتي صحابته اي قفصدين وعيدن ku qabsaday nin walba int ku filan intuu ka qaato iska noqonay lama weydiinin fasax lama warsanin wuxuu ahaay aayad inta la iska cunay ba nin walba intii ku filan ka qaatay ba iska kala tagay macnaha طيب xadiistii hore macnaha ku tusayso wixii cunta inay banaan tahay oo la qaadan karayo oo qaniimada in lagu daro ayna laazim ahayn ayay ku tusaysaa xadiistaas وعن رويف بن ثابت رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري man kaana ruuxii ahaaday yu'minu mid rumaysan billaahi alle iyo walyowmi alaakhiri maalinta aakharo falaa yarkab yuusan fuulin daabbatan daabad oo min fay lmuslimiina muslimiinta faygooda ka mid a ah. waxyaalaha muminiis muslimiinta u soo noqday oo gaalada ka soo noqday oo xoolo ah daabad ka mida yuusan fuulin xataa idaa acjafaha ilaa markii uu caateeyo oo uu weyd ka dhigo weyd caataa ka dhigo suu u saarnaa oo gaadiid uga dhiganhaya u isticmaalaya markuu caateeyo weyd ka dhigo raddaha wuu celinayaa fiihi wuxuu kusoo celinayaa muxuu ah faygiibuu kusoo celinaya man kaana yu'minu billahi walyawmi alaakhiri falaa yarkab yusafuulin daabatan oo min ay fayi lmuslimiina muslimiinta faygoodii haniimadii xoolihii gaalada uga soo noqday ka mida yuusan fuulin xata ilaa idaa acjafaha markuu caateeyo raddaha uu celin fiihi fayga dhexdiisa uu kusoo celinayo walaa yalbas yuusan xidhanin thawban marana yuusan xidhanin oo min fayi lmuslimiina muslimiinta faygooda ka mida wixii gaaladu uga soo noqday ka mid a xataa idaa akhlaqahu markuu maradii uu duugeeyo ah, markuu malada duugeeyo oy duug noqoto khaliq ah, thawbun khaliq baa la dhah khaliq khaliqa waa markuu yahay uu duugoobo oo maradu ay baaba'do way macna xataa idaa akhlaqahu markuu duugeeyo raddahu maradii buu celinayaa fiihi fayga dhexdiisuu ku celinaya akhraja waxaa soo saaray abu daawuuda waa soo saaray wadaarimiyu warijaaluhu xadiidka rijaashiisuna laa ba'sa bihim wax dhiba ma qabaan way macna الشيخ الألباني عليه رحمة الله في صحيح سنن أبي داود وحليه حسن صحيح حديث هو حديث حسن وصحيح وحديث وقوي معنا حديث كان وحد المامية ولا فايدس kow wixii gaadiid ah ama daabad ah daabadda waxaa la yidhahdaa sida qaalibka ah yaani waxaa loo isticmaalaa fardaha iyo dameeraha iyo afar lugleyd ayaa loo isticmaalaa daabadda curfiga luqawigana waxaa la yidhahdaa wax kastoo dhulka korkiisa ku socdaa loo isticmaala marka wixii gaadiid ah ee gaalada laga soo qabsado intaan qaniimada lagu darin waa la isticmaali karaa laakiin isticmaalkaad isticmaalayso wuxuu ku xidhan yahay inaadan iska haysanin ilaa ay ka caatoobayso saas macnaa nahyigu wuxuu ku xidhan yahay qaayuu leeyahay nahyiga iyo reebidda lagaa reebayaay qaayadeedu waxa weeye waa marka aad intaad iska haysato markuu caatoobo oo weyd noqdo oo dhammaysato aada soo celiso kadalika waxaa la mid ah dharkaa isaguna la mid ah dharkii waa xidhan kartaa wixii dhar ah ee la qabsado isagana waad xidhan kartaa laakiin ilaa mataa ilaa goorma isagana waxaa lagu xidhay markaad duugaysood manaafacaadkiiba ka dhamaysataan soo celinaya lagaa yeeli maayo saas maana marka muxuu ahaayey shayga waad manaafacaadsan kartaa inay bannaan tahay ilaa heerkaa uusan gaadhin gaadiidkii intaadan caataynin iyo maradii intaysan duugoobin inaad isticmaali karto isticmaal aan keenaynin ilaa heer duugoobid iyo heer caatoobid isticmaal ka sokeeya inaad isticmaali karayso ayaa waxaa qaba jumhuur culamaa waxayna ka qaadanayaan xadiidka daahirkiiso waxay leeyihiin daabbata xataa idaa acjafaha nahyigu wuxuu haayadiisu ay tahay marka aad caataynayso oo saad u isticmaalayso intaad ka dhammaysato muxuu ahaaye hilibkii iyo cayilkii iyo xooggeedu intaad ka dhammaysato maray caatooda inaad soo tuurto kadalika maradii intaad isticmaasho isticmaasho maray baaba'day oon cidna wax ku fali inaad soo tuurto markaa way marka nahyigu ku saabsan laakiin inaad bacda alwaqti ood u baahan tahay isticmaasho kadibna keento taa iyada ah, waxay leeyihiin way bannaan tahay sidaasayna u badan yihiin culimadu وعن ابي عبيده بن الجراح رضي الله عنه قال وحوري سمعت وحن مغلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سوال يجير وحا امان سينيا يجير وحا امان بحنيا على المسلمين مسلمين تكركودا وحا امان كبحنيا بعضهم قاركود قار ايغا كميدا ayaa korkooda ammaan ku bixin karo dad kaleeto ammaan siin kara ayaga oo muslimiinta intoodii kale ka turjumaya oo matalaya akhrajahu waxa soo saaray ibnu abi shayba soo saaray wa ahmed iyo ahmed wa fi isnadi sanadkiisa dhacfun ba ku sugan waa tayib sanadkiisa dhacfi ba ku sugan laana madaruhu laana madaruhu ala al-hajjaj ibn arta'ah wa huwa da'if sanadkiisu wuxuu ku wareegaya nin la yiraahdo xajaaj ibn arta'ah oo mudallis oo da'if sidaas daradeed buu xaafidku yiri fi sanadihi dhacfun qisuna leeyahay xadiidku daciif ha ahaadee sanadkiisu daciif ha ahaadee daciifku wuxuuna ahaa abu umaama ayaa wuxuu yidhi ajaara rajulun min almuslimiina rajulan nin muslimiinta ka mid ah baa nin gaalada gaal abuu ammaan siiyey wuu ammaan geliyey yani waxa weyaan wuxuu u ballan qaaday magan buu siiyey inaan la dilaynin dhib loo geysanaynin muslimiinta intooda kale ammaan noocaasu siiyey ciidankaas ninkaasi ku jirana waxaa wata oo amiir u ah abu ubaydah ibn al-jarrah abu ubaydah ibn al-jarrah amin hadhihi al-umma ba'idan kawata la socdo ciidanka ka tirsan khaalid ibn al iyo Amr ibn caas khaalid ibn al iyo camr bnu caas baa marka waxay yidhaahdeen laa nujiiruhu ninkaa uu ninka muslimkii ammaanka siiyey ammaangelintiisa ku nabadgelin mayno waana dilaynaaba bay ma daynayno markaas abu cubayda wuxuu yidhi rasuulkaan maqlay sal alla alay wasalam oo leh yujiiru cala almuslimiina axaduhum muslimiinta ammaankooda waxaa bixiya oo ammaankooda iyo muxuu aha nabadgelyadooda cid kale siin kara mid iyaga ka mid a qaar ayaga ka mid a ninka waa nin muslim ah ammaan buu bixiyey magan buu samaystay ruuxan kaata uu ammaanka siiyo maganta u ah uma gacan dhaafi kartaan mana dili kartaan aamin weeye maadaama uu ammaan siiyo saasuu ku yimid marka xadiidku waana xadiid sanadkiisu daciif yahay laakiin shawaahid buu leeyahay oo waa inoo soo socda وللطيالسي طيالسي وحا أسنا أبو داود بن الطيالسي وحا أسنا من حديث عمرو بن عاص عمرو بن عاص حديث كي سحال أيهي يجير وحا كورينيا أما يجير وحا نبدقليا بحنيا مسلمين تكا أقوه السيا وحكا الدنيا مركا ليدا مسلمين تو كلا هوصيني كلا سرين تودو أصلهان الله كعصي يقول صلى الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم لكن حق الدنيا ده mujtamaca dhexdiisa marka la isfiiriyo nin baa magac leh oo cid baa sharaf lagu sheegaa oo muxuu ahaayey qoys baa magac lagu sheegaa oo ninbaa kursi ku oo ninbaa jahle laakiin intaa midna cid aan lahayn oo ka ugu hooseeya ah kaasaa ammaanka muslimiinta bixin kara kooda ugu hooseeya xataa waa bixin karaa buu nabigu sal alay wasalam xadiidkaasi min xadiidi camr bn caas markuu yahay abu daawuudin ayaalisina uu soo saaray sanadkiisa waxaa ku jira rajul mubham ah wabittaali sanadkiisu daciif wahay laakiin xadiidku صحيح بشواهده وقار كمذا إنوصل الصعودان سيد الشيخ الباني عليه رحمة الله في السلسلة الصحيحة uu ku xaqiijiyey xadiidka raqamkiisa laba kun afar boqol afartan iyo sagaal axaadiista shawaahidda waxaa ka mid ah u markhaati kacaysa axaadiisna noo soo socoto oo muslimiinta kooda ugu hooseeya iyo kooda ugu sarreeya ka ugu dhexdhexaadkaaba ruux iyaga ka midaba hadduu gaal ammaan siiyo muslimiinta kaleeto ballankaas iyo ammaankaas waa inay ilaaliyaan laba dhihi karayo keligaa baa tahay seed ammaan ku bixiso ah adoo keligaa ah, seed ammaan ku bixiso sibaad muxuu ahay ku yeelatay magan aad ku yeelatay mar طيب وفي الصحيحين وحا كسغن عن علي رضي الله عنه حال قورني ذمة المسلمين عن علي رضي الله عنه وحوعه معنا ذمة المسلمين مسلمين تعهد ballankoodu waaxidatun mid waay dimmadu waa cahdiga wey macna ballanta nabadgeliye siinta iyo ammaangelinta ballanta noocaasa bixinteedu muslimiintu ay bixiyaan waa hal mid waa hal mid dimmatu lmuslimiina waaxida yascaa waxaana u soconaya oo samaynaya biha iyada adnaahum kooda ugu hooseeya yascaa waxaa u saxiinaya oo ka shaqaynaya oo samayn kara wey adnaahum kooda ugu hooseeya ka shaqayn kara زاد وحو زيادية ابن ماجه من وجه آخر وجه كلا وحو كزيادية إيا طريق كلا ويجير وحا بدبادين كرا ونبد قليسين كرا قالبا يضدك كلا المسلمين تأهين عليه مسلمين تكركوضنا قسين كري يعني إجارة iyo nabadgeliyasiin muslimiintana ku dul soconaysa way macna oo isaga khaas ku ahayd calal muslimiina wax loo cabaraysaa soo yani wayujiru waxa amaan bixin kara calayhim cala almuslimiina korkooda waxaa ammaan iyo muxunaha ku cahdiya ballan ku bixin karaya aqsaahum kooda ugu shisheeya wey macnaha aqsaahum kooda ugu durugsan deegaan ahaan way macnaha xagga deegaanka kooda ugu fog ammaanka uu bixiyo muslimiinta intooda kale waa ku soconaysa ayib waxaa kaloo soo saaray xadiidka ibn maaja waa ziyadadan dambe wayujiiru calayhim aqsaahum زيادتي waxaa kala wariyay Abu daawuud iyo axmed Sheikh Albani wuxuu leeyahay hasan sahih marka xadiidku axaadiis horu markhaati kacayaayo muslimiinta dimmadooda iyo cahdigoodu waa mid waa mid cahdiga iyo ballanka iyo nabadgeliyasiinta yaa bixin kara ma dawladdu ma bixin karta maya dowlad keliya qaas kuma ma oday iyo madax iyo suldaan keliyaa bixin kara maya ma ragga keliyaa bixin kara maya ma dadka magacale iyo dadka wejigale iyo keliya dadka jagada ku fadhiyaa bixin kara maya adnaahum kooda ugu hooseeya bixin kara hadduu bixiyana muslimiinta intooda kale waa ku qasban yihiin inay cahdigaa ilaaliyaan leannu cahdigoodu waa mid cahdigood iyo dimadoodu waa mid saas macnaha allahumma haddii maskaasi muslimiintu intay laba maamul iyo wax kala yeeshaan sida hadda jirtoo kale maamullo kale gedisan intay soo baxaan waxaa la yiraahdo muxuu ahaayay eh, hal yatajaza alcahdu masale la ila jirta cahdigu ma qaybsami karaayo muslimiin maxaan u jeedaa gaalo muslimiin culla ah oo dagaal kala dhexeeyo muslimiin kale cahdi iyo nabadgeliyo ma ka dhaxayn kartaa mise marba hadday qayb muslimiinta ka mida dagaal kala dhexeeyo oo ay la dagaalamayaan muslimiintii kaloo la xarbiyin bay leeyihin oo kulli waa muxuu ahay maba jirtaba wax la yidhaahdo qaybtanina cahdi bay kula jirtaa qaybtanina dagaal baa kala dhexeeya oo masalada fuqahadu ay dhahaan tajazu alcahdi ah, cahdiga ma qaybsami karaa raajix waa qaybsami karo haday jihadu qaybsanto jihadu hadday qaybsanto tabacan laha ayaa waxaa qaybsami karaya muxuu ahaayey sida qur-aanku waa tilmaamay ilaa calaa qawmin baynakum wa baynahum mihaaq ah. yani waxa weyaan qolo muslimiinta qaar ka mida dagaal kula jira idinkana cahdi iyo ballan idinka dhexeeyo kadalika waxaa ku tusaya nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh markuu reer maka la galay ree maka markuu la galay heshiiskii dheeraaya inoo soo socda oo tobanka sano oo xabad joojinta ah uu la galay heshiiskaas waxaa ka mid ahaa bunuuddiisa iyo qodobadiisa lagu heshiiyey ciddii kaa timaadda adiga moxamed oo mujtamacaaga iyo dadkaaga ka soo noqda oo annaga noo timaada haddaan reer quraysheedna lagama daba imaan karo xor weeye ciddii annaga naga timaada oo diintaada soo gasha oo madiine kuugu timaadana waad noo soo celinaysaa taad soo qabato baad soo dhiibi heshiiskii sidii buu ku dhammaaday waa la saxiixay markii la saxiixay intaan weli heshiiskii la saxiixinoo qoraalkiiba lagu jiro ayaa waxaa yimid nin la yidhahda abujandal oo aabihii suhayl ibnu camrin uu yahayba ninka quraysh matalahaye heshiiska nebiga la gelaya aabihii wiil ninkan imaanaya aabihii baaba heshiiska wax ka gelaya isagaaba oday ka ah heshiis gelitaankiisa markaasuu wuxuu yidhi ninkii abu jandalo waxaa yidhi marka oo dabran oo xidhxidhan oo si qahaya si tacbaana ku socda muslimiintu isku soo dhex tuuray marka suhayl ibnu camrin wuxuu yidhi maxamedow heshiiskan aan gelayno cidda ugu horreyseen ku fulinayno waa inaad celiso buuhi wiilkaygaas meesha isku soo tuuray warta heshiiskii weli maynaa saxiixine heshiiska marka la saxiixa kadib buu taabagalaa soo ma heshiisaan weliba la saxiixinba weli aan ka hadlayno wiilkan yimid ha ku dabaqmo say wax kaa yihi maya buui maba qorayaba heshiiskana maba qaadanayo mana saxiixayo buui haddaanan ku bilaabi buuhi ninkan celintiisa waaya ceshabuu ku yidhi ala celiyey isagoo dhawaaqayo ku hadhi muslimiintiio war walaaleyo xaggii la laii celin war gaaladii war way dhibaya qaadaa layidhi wuu ceshay ula tegey heshiiskii sidii baa lagu saxiixday nin la yidhahdo abubasiir oo maalintii dambe carar ah oo maka ka soo fakaday baa nabiga madiine ugu yimi sal lay sl soo islaamay sidii heshiisku ahaa quraysh laba nin bay ka soo daba direen labadii nin baa nabiga madiine ugu yimid sallallahu alayhi wasallam maxamed oo heshiiskii naga dhexeeyey abu abu basiir noo soo gacan geli baa leeyahay nabigu sallallahu alayhi wasallam maadaama mamlakadiisii uu hoos yimid uu soo qabto wuu dhiibay waa kan buuda qabsada abu basiir waa lala tegey laba nin baa wato markay dhexda sii marinayaan ayuu xeeladaystay oo uu uu siray mid iyaga ka midabuu hubkii uu watay uu si fudud ugala wareegay sheekadu rag wada socday waa la sheekaystay hubkii uu si fudud uga qaaday kii uu dilay kii markuu dilay ayaa kii labaad baa intuu argagaxay oo isku naxay uu soo cararay meel kaloo marka uu fakan ma jirto madiinuu nafkula soo cararay abubasiirna waa daba ordahaya seeftiisi baa galka uga siibanta nabigu isku soo dhex tuuray wuxuu yihi maxamedu maanta i badbaadi maanta ninkan iga badbaadi asigu wuxuu leeyahay nabi allow ballantaadi adiga waad fulisay ninka faraha iga qad ninkii keligii isagoo abu lafihiisa dambe la cararo maku ku noqday abu wuxuu ogaaday inaan sidaa lagaga hadhaynino wafdi kale la soo diri doono oo nebiguna uu dhiibi doono sal alay slam abu markaasu intuu go-aan qaatay ayuu intuu meeshiiba nebigu ka talinaya isaga tegay yuu badda xeebteeda duur buu galay meel duur ah oo inta badan jidkii ay qurayshi ka adeegan jirtay meeshiibuu galay meeshiibuu marka ku dhuljiifeeyey nimankii li jira quraysh iyo waxeedii o dhan dhagtu ka saaray wixii kasoo baxuu qabsadaa wuxuu haluu qabsadaa wuu weeraraa naftu u keenay waa nin jabhada meelay ugu hagaagaanna ma yaqaanaan quraysh waa gubatay waa rafaaday nebiga erga u diray sal lla alay slam waxay yidhahdeen maxamed ow abu basiir laga qabay dhe abu basiir laga qabay ballan baana kugu qaadanaya inaanaan soo raadsanin sidii baa loogu yeedhay abubasiir abubasiir marka quraysh dagaal buu kula jiraa sooma nebiguna cahdi buu kula jiraa sooma abu basiir markii dambe kooxaa u tagayoo wax alla wixii maka lagu dhibay muslimiintoo dhan dowladda abubasiir bay ku biiraan halkaasuu koox weyn ku samaystay marka nin ragu ahaa marka yacni waxa waxaa laga qaadanayaa marka qisadaasi masalada la yidhaahdo tajazu u lcahdi cahdiga muslimiinta qaar ka mid a ah, iyagoo gaaladu cahdi kula jirto ayaa muslimiinta cahdiga ay kula jiraan nidaamka u taliya wixii ka baxsan dagaal iyo xarbi waa ka dhaxayn karaa yani muslimiinta qaar ka mid ah uga caafi kula jira kuwa kale dagaal waa kala dhaxin kara masaladu marka waxa sawaab ahaan sidaas weeyo sida sawaabka ah ahdigu yatajazza masaladaasi bimaana waxa weeyaan dimmatu muslimiina waahida yas'a biha adnaahum iyo masaladani marka way kala duwan yihiin farqiga u dhaxeeya saas weeyaan tayib xadiiskani marka waxaa laga qaadanaya oo laga faa'iideysanaya gaalka hadii amaan la siiyo muslim kasto amaan siiyaba ammaankaa la siiyey iyo nabadgelyadaa la siiyey inay muslimiintu ilaaliyaan inay waajibtay cidda ammaanka bixinaysa ama ha noqdo nin ama ha noqdo dumar ama ha noqdo addoon ama ha noqdo xor waa isku mid wa hada madhabu jamaahiiri alculamaa xataa haddii haweenay dumar ah ay ammaan siiso nin gaal ah haweenaydaa dumarkaa muslimiintii bay matashaa waa in la ilaaliyo ammaankeeda waa in la ilaaliyo amaan bicinteedu in la ilaaliyo waxay ka doodaan culimadu isku khilaafsan yihiin ilmaha yarkee sabiga ah ilmaha yareen qaan gaadhin hadduu gaal ammaan siiyo muslimiinta dagaal kala dhexeeyo oo yidhahdo kan anaa ammaan siiyey ilmaha yarkaa ammaan ma bixin karaa waa maya bay leeyihiin qaarkood qaarna waxina waa bixin karaa ilmihii yaraa baa laga doodaya marka saas way macana addoonka sidoo kaleeto muran baa ku jira laakiin cala araajix ammaankiisu waa ammaanka muslimiinta ammaan bixintiisu waa ammaan bixinta muslimiinta macna sidaas weey sidaas ayaa macnaha laga qaaday laano nabigu sallallahu alayhi wasallam markuu leeyahay bacduhum iyo axaduhum iyo adnaahum iyo way camimaysaa muslimiinta oo dhan baa soo wada galaya macna wa fi sahihayn sahihayn waxa ku sugan bukhari iyo muslim min hadith ummi hani ummi hani hadithkeeda xaalu kamidi inuu nabigu sallallahu alayhi wasallam qad ajarna waanu badbaadino amaan baanu siinay man ajarti cidda aad badbaadisood ammaan siisay umhaniye qisay lahayd oo xadiidkani waa qisadii nebigu sal alla lay wasalam maalintii uu furtay maka ayuu waxaa dhacday umuhani bint abi aalib ilmaadeer bay ahayd nebiga sal ly slam nabiga in adeertii waay nin gaaladii ka mid ahaa lala dagaalamay ayay ummahaani nabad siisay oy ammaangelin siisay oy cahdiya ballan siisay walaalkeed cali bin abi aalib baa marka ka war helay markaasuu wuxuu yihi waan dili ninkaa ummuhaani ma daynayo ay muxua ah meesha ku haysato ummuhaani nebigay usoo sheegtay sal alay wasalam markaasa waxay tihi rasuul ilaahayow nin baan ammaan siiyey walaalkay cali baana le waan dilayaa markaas nabigu xuri sallallahu alayhi wasallam qad ajarna man ajarti ya ummahani cidi aad ammaan siisay anaguna ammaan baan siinay ummahani lagu gacan dhaafay magantaada lagu gacan dhaafi maayo saasman xadiidkaasi wuxuu faa'iideeyey mas'alo khilaaf ka jiro oo ah haweenka muslimaadka ah cahdiga iyo ballanka iyo ammaanka ay bixinayaani muslimiinta ma ku laasimba mise ma bixin karaan xadiidka xasmiyey masalada laana nabigay ka sugantahay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxaana qaba sidaasi jumhuurulculamaa baa qaba khilaaf waxaa ku jiraan xoog badnayno cabdilmelik ibnu maajishuun iyo saxnuun oo macnaha maalik raggiisii ah ayaa macnaha khilaafsan laakiin khilaafkoodaasi muctabar saasuma sii ayib ah. ammaanka marka laga hadlayaay waa ammaanka muaqadka ah ammaanka ee wakhtigana waayo ammaanka abadiga ah ammaanka abadiga ah dowlad baa bixin karta nidaamkii meeshaa ka jiraa qaadan kara ammaanka abadiga maxaa laga wadaa bimacnaa inuu qaato dhimmi inuu noqdo oo dhulka dego oo muxuu ahaayey mujtamac iyo raciyadda ka mid noqdo jizye laga qaado ammaanka abadiga ah waxaa bixin kara waa uun dowlad laakiin isaga oo dhiiggiisu la daadin karay oo dhiiggiisu uusan macsuum ahayn oo khatar ku jiray oo xarbi ahaa in wakhti kooban la siiyo ammaan la siiyo taa weeye midda ay qaadan karaan dadka muslimiinta ashkhaastooda afraaddoodu ay bixin karaan waa waa midda labaadee ammaanka ay afraadda muslimiintu bixin karaani ammaan caam ahoo dowlad iyo mujtamac dhan oo meel degan ma ah waa afraad ammaankood ammaankoodu ah haddii dowlad doonay la doonayo heshiis in lala galo ama cahdi lala qaato ama mujtamac dhan oo meel degan in heshiis lala galo cahdi lala qaato ammaan la siiyo taasi waxa weeyaan waa dowladda iskale nidaamka jira markaa muslimiinta u taliyaa iskale taas laakiin afraadda ammaangelintooda weeyaan waxay ashkaasta muslimiintu leeyihin hadday sameeyaan marka ballanta muslimiinta ay qaataan la jebin maayo loona gacan dhaafi maayo haddii waxay noqonaysaa dambi weyn oo aad u weyn waay oo sahlaneyn saas macna tayib hadii sida la yiri macnaheedu waxa weeyaan muslim hadii la yiri deegaamada muslimiintu ay degan yihiin maamulada ka jira ugaasiyada ka jira salaadiinta ka jira ashqaasta ka jirta ay gaalkay ammaan siiyaan looma gacan dhaafi karo saas looma gacan dhaafi karo ammaan buu bixiyey ruux muslima ammaan saxa siiyey waa in la ammaan siiyo waa ilaa waktigiisa uu qaadanayo kadibna wabillahi tawfiiq uu ka tegay saas macna ammaankaasi marka muxuu ahaaye waa meel waa laisku waafaqsan yahay khilaaf kama jiro khilaaf kama jiro طيب وعن عمر رضي الله عنه أنه يسوي سمع وحم مغلي النبي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له لأخرجن ولا إنا بحين وانبحين اليهود يهود وانبحين والنصارى إيا النصارى من جزيرة العرب عربت الجزيرة دي روان كساري حتى لا أدع إلى أنا كتج المسلما مسلم ويعدك إلى أنا كتج آه حتى لا أدع إلا مسلم زي المقري آه حتى لا أدع إلى أنا كتج إلا مسلما مسلم ويعدك إلى أنا كتج رواه مسلم وهي بمعنى وحوي يعني النبي صلى الله عليه وسلم وحوله هي لئن عشت لأخرجن اليهود والنصارى صاصي معنا هذا سين نولادو يهودي النصارى وان كسار جزيرة عربت إلى مسلم ويموية عيد كلا أين كسوا هارين جزيرة جزيرة العرب معنا وادولك وادولك أصل كأوع مسلمين تا. مبدأ التوحيد كان أصلها رسالة النبي صلى الله عليه وسلم maadaama uu asal u yahay laa yajtamicu fiihi diinaan waay laba diimood inay ku kulmaan looma ogola saas macana diinta islaamka iyo tawxiidka baa iskaloo asal u yahay diin kale oo shirki ah inay dhulkaa la wadaagta lama ogola saas daraaddeed nabigu wuxu uhi sal ly slm haddaan noolaado sii noolaado waan ka saari xadiista macnaha kutusaysa way fara badanta waxaa ka mid ah xadiid ibni cabaas cinda shaykhayn nabigu uri sal alayhi wasallam wuxuu leeyahay ibn cabaas nebigu wuxuu dardaarmay markuu dhimanayay saddex arrimood saddexda arrimood waxaa ka mid a ah, akhriju lmushrikiina min jaziirati alcarab mushrikiinta ka saara jazirada carabta wa ajizu al-wafd hadith wa samar al-malanay wafdigana waxaad abaalgud u siisaan wixii aan anigu abaalgud u siin jiray yani markii wafdi kuu yimaado yaysan gacan marnaan kaa noqonin waxay ka mid ahayd nebiga sal lla slam min maxaasini akhlaaqihi salawatu rabbi waslamu caleyh haddiiba wafdi uu yimaado wafdiga hadiyaad laysa siin jiray marka wafdigana wixii aan siin jiray siiya mid saddexaadna nebigu waa dardaarmay sal lay wasalam xadiiskaas <clears throat> marka waxay kutusi nebiga sal lay slam inuu dardaarmay arrintaasi dardaarankiisana waxaa fuliyey cumar bn khataab radi allahu tacala canhu ardah dabcan abubakr kanshe umuna helin abubakr dee muddadiisuna waa iska gaabnayd markuu sidaa xilka muslimiinta u qabtayna waxaaba markiiba ku furantay yacni waxa weeye riddadii muslimiintii oo diintii ka noqday qabaa'ishii carabeed oo diintii ka noqday xalad culus bay noqotay abubakr sidiiq noloshiisa khilaafada inteedii badnayd waxaa qaatay dadkaa ridoobay iyo qabaaishaa sidii diinta loogu soo celin lahaa oo ridadan loo waajahina waktigiisuna waaba iska gaabnaaba cumar baa wakti dheeraa jaanisna helay asagaana arrintaa iyadaa sameeyey oo jasiiratul carab ka saaray wax alla wixii ku noolaa oo gaal ahaa waa midda keentay inuu khaybar yahuudii deganayd oo nebigu sal alay wasalam uu kula heshiiyey inay beeraan san soo marnay cumar baa ka saaray ka guura guur alaabtiina qaata taga wakadalika shaam meel ka sokaysa iyadana oo niman nasaara ay deganeen najraan iyadana wuu ka raray gurugud in alla inta xuduuda jaziirat carab ah muslimiin buu kusoo reebay yahuudiina waxay aaday shaam iyo ciraaq iyo meelaha nasaaradii wadamadaa kale aadeen macnaha oo macnaha u qaxeen tayib culimada jumhuurtooda marka qaba masalada iyada ah jasiiratul carab inaan laba diinood loo ogoleyn oo diinta islaamka keliya inay khaalis u noqotay u tiran tahay waxaana ka mid ah imaam malik shaafici axmed iyo keyrkoodba laakiin waxay isla keeni laayihiin jaziiratu lcarab xuduudeeday isla keeni laayihiin khilaaf baa ku jira cinda salaf jaziiratu lcarab ha la xadeeyo marka la yidhaahdo dhulkee la dhahaa way isku khilaafsan yihin khilaaf adag baa ku jira qaarkood waxay leeyihin jaziirat lcarab waxaa la yidhahda laga soo bilaabo ehm, cadan abyan cadan abyan waa waa cadantii muxuu ahaa cadamtan hadda la yaqaano waa yemen laga soo bilaabo ilaa laga gaadho riif alciraaq ilaa ciraaq atraafteeda laga gaadho iyo riifkeeda dhulkeedan dhuldhaaqa xagga dherb ama xagga ballaca waxay yidhahdaan jidda laga bilaabo iyo xeebta ku dheraran ee la siman ee badda cas haysato laga bilaabo ilaa laga gaadho shaam fiiddeeda laga gaadho shaam macnaha yani meesha la yidhahdo muxuu ah suuriya iyo urdun iyo fiidooda ilaa laga gaadho intaasaa la dhahabay baylen jaziirat lcarab marka dhul aada u ballaadhan waay macayaman bay gelinayaan qaar waxay leeyihin jaziirat lcarab sidaa ma aha ee jaziirat lcarab waxaa la yidhaahdaa xijaaz oo maka iyo madiina iyo yamaama imaam shaafici baana sidaa qaba oo wuxuu leeyahay way ka baxsan tahay yaman jaziirat alcarab way ka baxsan tahay sidaas daraaddeed baan iyada laga saarin yahuudi deganayd oo jizye laga qaadi jiray ilaa waqti dambena ay ku soo gaadheen jasiiratul carab maka ma ma gashana bay laakiin maka iyo madiine iyo jidde iyo yamaame iyo dhulkana la yidhahdo jasiiratul carab oo uu cumar ka saaray yahuuddii iyo nasaaradii iyo wixii gaalee deganaa macnaha adiga waxa weeye xadaynteedu mas'alo fudud maaha khilaaf badan baa ka jira khilaaf adag baa ka jira macnaha ayib wuxuu dalishanay imaam ahmed cali rahmatullah waxa leeyahay imaam shafi'i wuxuu dalishanaya hadith ahmed yadarimi abu ya'la ay soo saaray min hadith abi ubayda oo marfu'a oo nabi sallallahu alayhi wasallam akhriju yahuuda ahli al-hijaz wa ahli najran min jazirati al-arab yahuuda hijaz dagan iyo reer najran ka saara jaziratu al-arab واعلموا أن شر شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا dadkana waxaa ugu shar badan nebiyadooda xabaalahoodii iyo qubuurtoodii kuwa masaajid iyo meelay ku cibaadaysan ka dhigtay waa yahuud iyo nasaaradii sidaas way macnaha alimaam nawawi wuxuu leeyahay taasi waa midaasoo marka jasiiratul lcarab in laga saaro amarkii nebiga iyo dardaarankiisu ahaa fulintana waxaa lahaa cumar ibn khataab radiyallahu canhu saas way macnaha masale ijmaaca saxaabada isku waafaqeenna way ahayd tilaabo aad muhim u ah oo cumar qaatay bay ahayd isagoo dardaarankii nebiga fulinaya saxaabadana wax ku khilaafay male way ku waafaqeen ayib taasi marka waa xagga deegaanka inay degaan looma ogola laakiin inay yimaadaan oy ka banaystaan oy ganacsi u yimaadaan oy safar ku maraan loo diidi maayo bilaheen culimmada say qabaan ayib allahuma imaamu shaafici iyo jumhuurtu waxay ka soo reebaan magaalada maka la yidhaahdo ayada looma ogolay leeyihiin sinaba inay u galaan حتى سفر ganacsi sina uma geli karaan ayib xataa waxay leeyihiin hadday si qarsoodiya ku galaan oo la ogaado waa in xoog lagaga saaro ilaa heer waxay gaadhsiinayaan hadday xataa ku dhintaan oo lagu aaso hadday xataa ku dhintaan oo la aaso intaynan weli isbedelinna laga war helo waa in meydkooda lasoo qofoo laga saaro maka iyo xarabkeeda banaanka waa in lagu soo aasay leeyihin ilaa heerkaasay gaadhaya waxayna deliishanayaa aayadii qur-aanka ahayd inama almushrikuuna najasun falaa yaqrabu almasjida alxaraama bacda caamihim haada ah, gaaladu waa nijaase masaajidka xurmada leh xaramka xaramkao dhan baa laga wadaa yayna usoo soo dhowaanin sanadkaa wixii ka dambeeya waa sanadkee bacda caamihim haada waa sanadkii sagaalaad wa ila waa soomahay suuratu tawba soomahay suuratu tawba sanadka sagaalood bay soo degtay marka sanadka wixii ka dambeeyay waa sanadkii iclaamka la bixiyey nin gaala ma soo xajka ma imaan karaa leeyahay xaramka ma imaan karo ayib marka jamaahiirtu saasay qabaan inaysan geli karayn culimada qaar ka midana waxay ilxaaqiyeen ku dareen xaramka madaniga ah xaramka madaniga ana iyagana way qaar baa ilxaaqiyey oo waxay ku leeyihiin labada xaram ma geli karaan gaal inuu galo looma ogola ayib hadda sidaasaa ku qoran xuduudda xaramka markaad kusoo dhawaado taqriiban ayaa jidadka waxaa ku yaalla boodhan dhaxaya halka looma ogola waxaan muslim ahayn laba jid baa marka kala leexanaya madiinoo kale markaad xaramka sii gelayso jid magaalada gelaya iyo jid magaalada korkeeda maraya oo loogu talagalay sida ku qoran muslimiinta dadkaan ahayn ama magaalada gudaheeda cidaan muslim ahayn looguma talagelin saasaa ku qoran boorarka fulinteeda allahu aclam saama loo fuliya mise looma fuliyo madaan garanayna maaha وعنه رضي الله عنه قال وحول عنه رضي الله عنه وحلقه ورنا قال إنه كانت أموال بني النظير حيالا هذا أي محايدين الإسلام كآذوا وحلقيان بقالوا كم التهيو جزيرة العرب قالوا هلقى سهرة بارطهدين فاتيكان مساجد بارطهد السنسان بيه فاتيكان وماشي ومعها كنيسة أصل كواه لا مساجد بارطهد السنسان وطع عنصريين باتين بإليه niqaabkiibay baarlamaanaadkoodu intay u fadhiistaan bay niqaabkii maradii yaraydee wejiga la saarahayay bay xarimahayaan markaasa waxay ku leeyihiin xorriyad baanu nahay oo annagu wax walba waa ogollaha idinkuna cunsuriyiin baa ti nin maro yaroo gabadha wejiga ku xidhanaysa baarlamaan u fadhiisiiyey oo shuruuc ka soo saaray ma ninkaasaan cunsuri ahayn ya yaa ka cunsurisa ninka cunsurisan ma jiro marka xorriyad baa jirta iyo dimuqraadiya jirta iyo xorriyatu tadayun iyo muxuu ruuxu wuxuu qaadanaya xor buu u yahay iyo haddaad dibi caabudayso xor baad haddaad dibi caabudayso ama geed aad caabudayso ama saddex ilaah baa jira aad leedahay waa runtooda xor baad laakiin marka ilaah keliyaa jiroo la caabudi aad tidhaahdo xor ma tihi inaad xoraataa iska dhaafo xataa maradaada yartaan yaan xor ahay marka wax jira maaha iska war muxuu ahay dadka caqliga yar baa lagu siraa waxba la socon وعنه رضي الله عنه قال وحول كانت وحي أهيد أموال بني النضير في بني النضير حوله وحي أهايا مما أفاء الله وحو ألا سعلي على رسول رسول كيس كر كيس وحو كسعلي قار كم بذي أهايا يعني أفاء هذا وحا لقوة وسعلين تالي هذا gacanta gaalada laga soo celiyo nabiga lagu soo celiyay kaana waxa moodaa inay xoolaha asal ahaantooduba muslimiintu leeyihiin gaalada gacantooda markay ku jiraanna ay si khalada ugu maqan yihiin waxoodiioo loo soo celiyo kalaa laga dhigay marka saas waxoodii soo celiye oo loo soo celiyey marka kaanad waxay amwaalu bini nadiir reer bani nadiirkaasi waxay qoys qoys ree qoys waxay reer yahuudeeda saddexdii qabiila yahuudeed magaalada Madiina deganaa qoys kamid ay ahaayeen oo waxay ahaayeen eh, reer bani qaynuqaac iyo banu nadiir iyo banu qurayda reer beni nadiirkan waxaa ugu horreeyey nimankii la dhihi jiray reer bani qaynuqaac saddexdoodu markuu markuu markuu nabigu magaalada madiine yimid heshiis buu la galay heshiis qodobale oo wada noolaansho ah buu la galay heshiiskii bay marka qoys qoys u jabiyeen qoyskii ugu horreeyey jabiyey bani qaynuqaac bay ahay bacda badrin bay ahay dagaalkii bader kadib bay jabiyeen keentay in lala dagaalamo heshiiskii labaad qoladii labaad ee jabisay bacda uxud bay ahayd oo waxaa jabisay reer bani nadiir oo nabiga inay dilaan bay isku dayeen sal alay slam si qarsoodi ah inay dilaan axzaab markay dhacdo dagaalkii axzaab u dhacayna ama isagoo socdaba oo muslimiinta la dul degan yahayna waxaa ballantii ka baxay reer bani qurayda saddexda qabiilba si kala dambaysay uga baxeen cahdigii balantii nabiga sallallahu alayhi wasallam markaasuu nabigu sallallahu alayhi wasallam saddexda weeraray كانت waxay ahayd amwaalu bani nadir bani nadiir marka marka balantii ka baxeen nabiga dilkiisana isku dayeen ayaa nebigu sallallahu alay wasallam buu markiiba ciidan ku kaxay waa la weeraray kadibna waxay yidhaahdeen waxay codsadeen in aan la laynin oo la daayo way waan guuraynaa bay dhaheen way guuranayeen wixii hub ah ma qaadan kartaan ka taga laakiin wax alla wixii kaleed qaadi kartaan oo gaadiid idiin qaadi karo rartaa le markaasay guryahoodii waxay qaadi karaan albaabadii iyo dariishadihii iyo wixii alwaax ahaa way kala baxeen yukhribuuna buyuutahum biaydiihim wa aydi lmuminiin nimanka la yidhi waay ayagii baa guryahoodii kharibahayo dariishadihii albaabadii fujinaya sooma reer bani nadiir nimankaa way marka marka xoolihii ay ka carareen baa laga hadlaya marka markii nabigu sal alay slam uu ku duuloe baqeen way qaxeen sooma xoolay meeshii kaga carareen xoolahaasi say baa laydhahda marka kaanad waxay ahayd amwaalu bani nadiir reer bani nadiir xoolahoodii ay ka carareen waxay ahayd mima afaaa allahu wuxuu mima afaaa allahu wuxuu alla u soo celiyey calaa rasuuli rasuulkiisa korkiisa kusoo celiyey oo dagaal la-aan ayagoon dagaal la gelin nina dhaawacmin nina la dilin ayaa alla soo celiyey mima lam yuujif kaasoo mimaa shay ka mid a lam yuujif aynan dadejinin ama aynan kicinin calayhi korkiisa almuslimuuna muslimiintii bikhayrin faras mayna ku dadejinin walaa rikaabin iyo geel toona yani iijaaska waxaa la yidhahdaa alisraac fi lmashi markaad socodka dadejisaa la yidhahdaa yani iijaafka la yidhahda marka waxay ka mid aha wixii alla soo celiyeyoo aynan muslimiintu ku dadejinin kuna kicinin wax farda ah iyo wax geela toona rikaabka waa geeli isagana gaadiidka ahaa waa فكانت waxay ahayd linabiy nabiga sallallahu alayhi wasallam khaasatan linabiy xalay u sugnaatay khaasatan mid gooni ku abay xoolahaasi nabigay gooni ku ahaayeen fakana wuxuu ahaa nabigu sallallahu alayhi wasallam yunfiqu min nafaqaya ala ahli ehelkiisa korkiisa ayuu ku nafaqayn jiray nafaqata sanatin sanad nafaqadeed iyo biilkeed sanad biilkiisa ayuu reerihiisa uga dhigi jiray oo ka nafaqayn jiray wamaa baqiya wixii soo hadhana yajcaluhu wuu yeeli jiray nabigu sal alay waslam fi lkuraaci ah, wasilaaxi waa hubka ah, kuraaca iyo silaaxa waa hubka way macna waxa lagu dagaalamo cuddatan diyaarin darteed fii sabiili illaahi caza wajalla ama cuddatan xaal uu yahay mid loo diyaariyey fii sabiili illahi jidka ilaahi caza wajalla lagu diyaariy muttafaqun caleyh yani cuddada ama isticdaad weeye ama maa ucidda liamri waay wixii shay loo diyaariyo cudda la yidhahda waxaa kaloo cuddada la yidhaahdaa isdiyaarinta lafteedana waa la yidhahda marka nebigu wuxuu u diyaariyey sal alay wasalam jidka ilaahay in loogu dagaalamo muxuu ahaayey tawxiidka lagu faafiyo muttafaqun caleyh marka xadiiskani wuxuu faafigu sheegayaa xoolaha fayga iyo sida loo qaybiyo waa soo kaan soo kala sheegnayo xooluhu qaarna waa qaniimo oo dagaal baa lagu qabsaday qaarna waa fay oo gaalada intaa lala dagaalamin bay ka carareen iyagoo marka laga tegay baa lasoo qaatay fayga iyo haniimadu way kala duwan yihiin cala araajix culimada qaar isku mid bay ka dhigaan laakiin cala araajix way kala duwan yihiin masrifkoodiiyo meesha lagu bixinayana way kala duwan yihiin haniimada fii suurati alanfaal baa lagu qaybiyey waclamuu anama hanimtum min shayin faana lilahi khumusahu walirasuuli walidi lqurbaa arbacatu akhmaaska laga aamusayna xaale ciidankii baa leh amaa fayga oo gaaladu waxay ka carartay ah isaga waxaa lagu qeybiyey fii suurati alxashri maa afaaa allahu calaa rasuulihi min ahli alqura فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل سمع ساسو يقول الله فاسكال الله رسول كيسا محوها المساكين تا socotada qaraabada nabiga wahaakada ayaa iskale صدرت النبي صلى الله عليه وسلم قال دبا كل يسيري للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم سوا صدرت النبي وحو كخاسيرو اد سيي مهاجرينتي سو سو سو هجروتي فقراءودي بو نبي صلى الله عليه وسلم ري انصاريدو ريركي ميشو دغي جيرو مدينه دغي جيرو واخ كوما لاغما سينو oo iyagu de magaaladoodii bay deganeen beerahoodii waxoodii bay lahaayeen laakiin waa ka rabbi dib ka ammaanay والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم قيبنتي مهاجرين للسيي أنصاري كما حمانين والولا الله ضد الدورين مركا نبي سلاس او قيبي صلى الله عليه وسلم marka qaybtaas waa xoolaha fayga meeluu nabigu ku bixin jiray waxa kamid ah reerihiisa ilaan haniimada reerihiisa diilkooda iyo nafaqadooda hal sano uga dhigi jiray wixii soo hadhayna wuxuu gelin jiray hubka jihaadka wax lagu dagaalamo isdiyaarin halkaasuu gelin jiray nabigu sal alay slam marka masrifka lagu bixinayo fayga xoolahoodu halkaas weeyaan ayib waxaa kaloo xadiiska laga faa'iidaysanaya fayga khumus ma leh fayga lama takhmiisiyo khumus laga saarayo ma jiro waana sida ay jumhuurtu qabaan khilaafan lishaafici fii axadi qowlayhi shaafici baa aqwaashiisa mid ka mida ku tegey sida haniimada loo takhmiisinayo baasaygana loo takhmiisinayaa waana qowl daciifa waay sida raajixa ma laha wamaa baqiya wixii soo hadhaya jacalhu wuu yeeli jiray filquraaci fardaha iyo wasilaaxi cuddatan diyaargaroobid darteed fii sabiili llahi uu diyaargaroobay yani kuraaca marka waa fardaha yani koox farda ah baa kuraaca laisku dhahay وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال وحري غزونا وان دولي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قال تشيرن كيسان دولي خيبر وان كدولي فأصبنا وان أصيبني فيها خيبر نحن غنما أري أيان أصيبني فقسم واقيبي فينا نحن رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة قيب أرقي كمدة حين أو قيب أرقي كمدة ينو قيبي وجعل وحي لبقيتها أرقى انتي سيكلنا في المغنم غنيمة دحدودو يالي يعني قيبنا ردد بسي غونيه u siiyay qaybna qaniimadii guud ee ciidanka ka dhaxaysay buu ku daray rawahu waxa wariya abu daawud ba wariya warijaluhu rijashisuna la ba'sa bihim wahdiba ma qaban way ibn cabdilhaadi fi al wuxuu leeyahay rijaaluhu thiqat ibnu qataan buuna kasoo guurinaya sheekh albani wuxuu leeyahay fi sahih sunan abi daawud wa hasan bule hadith wuxuu ku tusay hadithku masaladan horay usoo marnayo ciidanka qaar ka mida in atiye iyo siisma lagu khaas yeeli karo ayna la wadaagin ciidanka intiisii kale waana masaladan soo tilmaano nafalka ahayd macna nafalkii mashruuciyadiis ayuu ku tusay macna waxaana xadiidkan daliishaday culimada qabaa haniimada asalkeeda in nafalka laga bixinahay khumuska ma ahe haniimada asalkeeda laga bixin culimadii tiri baa daliishanaysa وعن ابي رافع رضي الله عنه قال وحده قال النبي النبي صلى الله عليه وسلم إني أنقول لا أخيس مبرينيو وما فسادينيو بالعهد بلنك ولا أحبس من حبسيو وما ريبيو وما حنيبهيو الرسل إرقوينك إرقوينك لصدر صدينا ما ريبيو وما عشنيو روى حوري أبو داود باوري والنسائي النسائي كذلك حاكم يبيهقي الطبراني وصعاه حصحي ابن حبان كذلك الشيخ الباني وصحيح إني لا أخيس ما فسادين يوان cahdiga iyo ballanka gaalada naga dhexeeya anigu jebin maayo mana fasaadinayo mana muxuu ahay mana burinayo mana burinayo ayib waa qodob asaasi ah oo nabiga sal alla alay wasalam cuhuuddiisii isagiiyo gaalada dhex mari jirtay cahdi isaga xaggiisa ka jabay lama hayo gaaladaa jabin jiray cuhuudda markay iyagu ka baxaanoo buriyaan buu nebigu dagaal ku qaadi jiray sal alla alay wasalam quraysh oo kale hadda toban sano markii la saxiixday oo dagaal aan inaan la dagaalamin ah laba sano markii ka soo wareegtayba ballantii ka baxeen waa kuwii yaani waxa Eh, eh, muxuuha ah, la dagaal dagaalgalay banubakar ayib marka cahdiga jebintiisu sida muslimka markuu ballan kula galo aad u ilaalinayso sidaas si la mida loo ilaalinayaa markii gaal ballan lala galo haddaad ka baqdo inuu ballanta jebiyana oo intuu ku khayaamo uu dhib kugu geysto adoo ku tashanaya inuu ballan kugula jiro haddii baqdintaasi ku gasho ha isdhihin intuusan kugu bilaabin adigu ku bilow intuusan kaaga bixin uga baxa dhihin iclaamiyo arrinta bannaanka soo dhigo wa imaa takhaafanna min qowmin khiyaanatan fambid ilayhim calaa sawaa ina allaha laa yuxibu alkhaa'iniin ah, haddaad ka baqdo gaal inuu ku khayaamo ballantii idinka dhexaysay si adigii isagu aada u siman tihiin u tuur tuur oo waxaad tidhaahdaa ballantii inaga dhaxaysaniyo ha ku tashanin markaad sidaa leedahayna ha noqoto adiyo isagu maraad u siman tihiinoo waxaa la diidan yahay intaad isdiyaariso asagoo ku tashanaya ballantii inaad ku jirto intaad isdiyaariso mar waxaa ku wada diyaarsan yihiin inaad tidhaahdo ballanteenni way jabtay kadibna aad ku bilowdo adoo gurigaagii joogooo meesheedii joogoon isticdaad iyo diyaargarow gelin waxaad tidhahdaa ballantii ha ku talagelin asaguna markaa ha diyaariyo hadduu isdiyaarin adiguna markaa kadib isdiyaari calaa sawaa si aada u simantihiin waa soo maarta maxaa la diidayaa waxaa la diidayaa inta dadka cahdi lala galo in cahdigii markaa la jabiyo oo dee ummad waxa ugu xunee lagu bartaay waxa weye inaysan ballan lahayn taasaa la diidaya ilaa nebigu ka yidhahdo salawaatu rabbi wasalaamu calayh haddii ay yacni muslimiintu ay ballanta gaalada ay gelayaan ay jebiyaan oy ballanta ilaalin waayaan ilaahay wuxuu ku ciqaabaa cadowga inuu ku sallido oo cadowgaasi ka adkaado waa natiijo ka dhalanaysa ballanta la jebinayo waay ilaa heer waxay gaadhaysaa ballantu wixii lagu ballamay in sidiisa loo fuliyo waxaa nebiga sal lla alay wasalam xudayfa xudayfa iyo aabihii oo wada socda ayaa maka ka yimid madiinay u socdaa nabiga sal alay slam madiinay u socdaa marka dhexda iyagoo soo socdaa la qabtay gaaladii baa qabatay waxay ku yidhaahdeen maxamed iyo madiinaad u socotaan hormaya uma socone waanu soo danaysanaynaayo magaaladan kasoo danaysanaynaa maxamed iyo hawlihiisa kuma jiro maya maya waad u socotaan idmana sii daynayna markaas waxay yidhahdeen ballan waxaan ku gelaynaa idan haddaanu tagno maxamed iyo ciidankiisa inaanaan ku darmanaynin dagaal uu idinka idinku hayana inaanaan ka qayb qaadanayn sidaa ugu sii daayay waayo kaca tagaalayr haddaydaan noo soo raacaynin dagaalkana la soo galayni waad fasaxantihiin way soo tageen nabigay u yimaadeen sal alla alay wasalam dagaalkii beder baa loo socdaa markaa xaaladdu waaba aloosan tahayba xudayfa nebigu yimid wuxuu rasuulu ilaahayow ballantanna waan soo gallay aniga aabbahay inaanaan dagaal kuu raacin maantana waata dagaal baad u socotaa maa xal ah ma ku raacnaayo ballantii gaalada ma jebinaa mise ballantoodii baan ilaalinaa markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla lay wasalam nafii lahum cahdahum ballantoodii baan u oofinaynaa ونستعين الله عليهم ألنا وأن كالميسانا إناي وكركوضا إلهي بأن كالميسانا بلانتودين وأوفين إناي كعائس كتكبرين حيلق لنا دقالك ما دام عبد الله كنا سوى قشين إن إذا دقالك إلق لنا حيلق لنا كعائس كتكبر وفيش إله خير كاسي حتى قارس حداد بلان كو سوى قشين دقال إذن لق لما يو بلانك كعائس كتكبر لنا أنك إلهي تبارك وتعالى لك عشرين marka ballantu waa shay asaasi ah waay cahdiga iyo ballanta ama gaal la gal ama muslim la gal waa in la ilaaliyo taladaas waa taas waa inni la akhiisu bil ahdi wala rusulana wax weeye ergada ka socota dowladaha ama mujtamacaadka ama qabaaisha ka socotae la ii soo diro ee ama fariin xambaarsan ama message iyo waraaq ii xambaarsan ergada noocaasana ma xabisayo mana celinayo mana xidhayo mana reebayo waa celinaya say ku yimaadeen baa nabad ugu celinaya saas macna ficlan saas weeyo dadka ergaday lasoo dirsaday intay fariintay wadeen celinayaan ammaan iyo waxay ku jiraan cahdi bay ku jiraan lama tacarudi kale lama dili karayo <clears throat> waxa soo marnayo ninkii la dhihi jiray musaylimatul lkadaab ayaa nabiga sallallahu lay slm laba u usoo diray laba nin buu usoo diray nabiga sallallahu lay slm labada nin markay nebiga u yimaadeen ayaa nebigu wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam ma rumaysan tihiin inaan rasuul ilaahi ahay markaas waxay ku yiri adigu ma rumaysan tahay musaylimatul lkadaab inuu yahay musaylime inuu rasuul ilaahi ma rumaysan tahay adigu mayagu annaguna kuma rumaysna bidhe annaguna rasuul tahay ma rumaysna markaas nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam lowlaa ana arusula la tuqtal la qataltukumaa buu nabi sal ly slam haddii ayna arrintu ahayn erge inaan la laynin haddayna arrintu saa ahaan lahayn labadii nebi waa idin dili lahaa buuri laakiin arrintaa waxay tahay ergo sideedaba lama laayo saas manaa lamana dilo lama xanibo lama xidxido dhib looma geysto ergada waa la celiyaa ileen farriin bay soo ma farintii way ku soo gaarsiiyeen farintii inaad ka jawaabto waay jawaabtii ay celin lahaayeenba haddaad xaniifto sax maaha waxaad ka garanaysaa nebigu sal alay wasalam dowlad buu ahaa dowlad buu ahaa yacni qawaaniinka iyo andimada uu kula mucaamaloonayo dowladaha kale iyo xataa qabaaisha kula mucaamaloonayo waa andimo ka turjumahaya dowladnimo ka turjumayo ma aha fudayd iyo muxuu ahaay saas doonta iska yeelma saas macna saasuu rasuulkeennu ahaa salawatu rabbi wasalaamu caleyh marka rususha yani waxa weeye ergada laga wadaa dadka ergada ee la dirsado wa an abi hurayrata radiyallahu canhu anna rasuulallahi sal alay slam rasuulku qaala wuxuu yidhi ayumaa qaryatin magaalo kasta oo ataytumuuha aad timaadaan oo fa aqamtum aad nagaataan fiiha dhexdeeda aad ku nagaataan fa sahmukum qaybtiinnu fiiha dhexdeeday ahaato magaalo kastoo aad timaadaan ood qabsataan oo xoog ku qabsataan qaybtiinnii dhexdeeday ahaato waxbaad ku leedihiin waay طيب وايما قريه مغاله كستو او عصت الله الله عاصده ورسوله رسولك سعاسده فإن خمسها شن ميلود ميشت markii shan meel loo qaybiyo meel kamida oo iyada ah lillahi ilaahi bay u sugnaatay wa rasuulihi rasuulkiisa thumma kadibna hiya iyadu lakum idinka idin sugnaatay macnaheedu waxa weeye magaalada la qabsanayaa laga hadlaya haddaad magaalo timaadaan oo dhexdeeda ku nagaataan qaadi ciyaad wuxuu leeyahay magaalada hore haddaad timaadaan ood ku nagaataan laga wado waxa weeye haddaad magaalo timaadaan oo idinkoon dagaal ku gelin dadkeedii ay ka qaxaan ama sulxi iyo heshiis idinkula galaan oo dagaal aydaan gelin markaasuu fay ma ah fasahmukum fiiha waxbaad ku leedihiin sooma waxbaad ku leedihiin laakiin ma wada lihidin waayo laakiin magaaladii allah iyo rasuulkiisa caasida ood markaa la dagaalantaan ood xoog ku qabsataan shan meelood meel mooye inteeda kale idinkaa iskale oo markaa maxay noqonaysaa ya haniimay noqonaysaa soo ma shan meel khumuskii unbaa laga saarayaa arbacatu akhmaaska kalena idinkaa iskale saas way macnaa rawa muslim baa wariyey waxay ka hadlaysaa xadiis ku hadlaya waxa la yidhahdo dhulka markii la qabsado see loo qaybiyaa dhulka markii la qabsado haddii sulxi iyo heshiis lagu qabsado ama gaaladu isaga qaxdo oo markaasi la tago markaasi dhulkaasi waa fay oo kale imaamka ra'yigiisay ku xidhan tahay hadduu qaybinayo ciidanka u qaybinayo hadduu baaqi yeelahayo hadduu si kaleeto ugu talinayo isagay la jirtaa sidii faygaba isagu u talinayso fayga isagu ma talinayso laakiin dhulkii intay ku dagaalamaan magaaladiisa ay xoog ku qabsadaan magaalada dhulkeeda shan meelood meel baa laga bixin oo khumuskii ah inta kaleetana ciidankaa iskale sidaasuu xadiidku faa'iideynaya waxaa laga faa'iidaysanayaa masaladan horey usoo marnayo shayga sidiisaba khumus lagama bixiyo sooma leanna muxuu yidhi fasahmukum fiiha waxbaad ku leedihiin mooye khumus lama sheegin laakiin haniimadii waxaa la yidhi fa ina khumusaha lilahi wa rasuulihi khumus baa laga bixinaya marka waa haniimada amaa faygu khumus ma leh وهذا هو الراجح مذهب الجمهور واساس هو شيء معنا مساله ku saabsan dhulka ama xoog ha lagu qabsado ama sulxi ha lagu qabsado oo dadkii deganaa inta loo tagay heshiis ha ogolaadeen kadibna sidaa muslimiinta ha ugu soo wareegto ama inta lagu dagaalamay ha masalada dhulka iyo qaabka loo qaybinayo khilaaf aada u adag baa fuqahada dhexeeda ka dhexeeya ra'yiga ugu fiicanna waa ra'yiga imaamu maalik caleyh raxmatullah ibnulqayimna uu rajaxay iyo keyrkiiba oo waxay leeyihiin dhulka sidiisaba amruhu ila alimaam imaamku siduu maslaxo u arka buu samaynaya haddii maslaxad dhido ciidankii dagaalka galay dhulkan in loo qaybiyo magaaladan ay qabsadeen oo iyaga lagu khaas yeelo wuu samayn karaa hadduu maslaxad dhido magaaladan muslimiinta inuu ka dhaxaysiiyo oo ciidankan aan waxba laga siininna wuu samayn karaa hadduu maslaxad dhido qaarna inuu siiyo qaarna inuu ka reebona wuu samayn karaa sidaasina waxay ahayd buu leeyahay leeyihiin hadyigii nebiga sal lla ly slam iyo khulafadiisa saas macana hadda maalan magaalada makoo kale maka xoog baa lagu galay khilaaf waaye masulxi baa lagu galay oo qurayshimiyey is dhiibtay mise nebigu xoog buu ku galo dagaal buu ku galay khaybar oo kale nebigu sallallahu alayhi waslam xoog buu ku galay uu la dagaalamay yahuudi khaybar deganay markay yaabeen oo la qabsadayna wuxuu kula heshiiyey dhulka beera haddana maca dalika nebigu sallallahu alayhi wasallam ma qaybinino ma iyadoo dhan ma kala qaybinin cumar ibn khataab radiyallahu canhu dhulkii muslimiintu ay qabsanayeen kayreed intiisa badan wuxuu yidhi haddaan maanta qaybiyo muslimiinta dambe maxay yeelan doonaan wuu baaq yeelay wahaakadaa mas'alada dhulku amarkeeda iyo taladeedu sidii uu amiirka ama imaamka muslimiintu siduu maslaxa u arkay ku xidhanta waxaa la qaybinayo ee arbacatu akhmaasna ciidanku leeyahay khumusna uu leeyahay muxuu ahay sida loo qaybiyey oo oo muxuu ahaayey ay suuratul anfaal u qaybisay taasi waa wixii aan dhulka ahayn ama masalada dhulku way ka baxsantaho ayada waxa weeyaan kayfa maa yaraahu al يعني هي مصلحه سيدو بيدو ام با لوغو تلينيا معنا هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم